بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعاشر كمية طبنات كتابك سفينة النجاة للشيخ الفقيه المعلم salim ibn cabdillaahi alxadrami raximahu llahu tacaala cashirkeena tobnaadi wuxuu ka bilaabanayaa fasalka uu kaga hadlaya arkaanta ay ka laasimto ama ay ku laasimto tumaniinada iyo tumaniinada macnaheeda wuxuu yihi faslun alarkaanu alatii talzamu fiiha atuma'niinatu arbaca alarkaanu tiirasha salaada allatii arkaantaasoo ama tiirashaasoo talzamu ay ku waajibto fiihaa iyada inta lagu guda jiro adtuma'niinatu in lagu xasilo ay waajibtahay arbacatun wa afar afartaa rugni marka lagu guda jiro mid walba tuma'niino iyo in lagu xasilo waajib weeye salaaduna la-aanteed ma asaxayso ka kuwaad wuxuu yihi alrukuucu rukuucda marka lagu jiro weeye walictidaalu toositaanka lasoo kaada ee kor looga soo toosay sujuudda weeye may rukuucda weeye markii laga soo tooso wasujuudu sujuudda lafteeda weeye waljuluusu fadhiga bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiista weye afartaa rugni marka lagu jiro mid walba tuma laga rabaa waxaynu kusoo maray afarta tumaaniino iyagoo arkaan afar kale ah markii aynu soo mareynay arkaanu salaa rukuucdu waxay ahayd rugniga shanaad tumaaniinada la socotana waxay ahayd iyo xasilka la socda rugniga lixaad ictidaalku wuxuu ahaa rugniga toddobaad tumaaniinada la socotana waxay ahayd rugniga sideedaad sujuuddu waxay ahayd rugniga sagaalaad dumaaninada la socotana waxay ahayd ka tobnaad fadhiga sujuudaha u dhexeeya wuxuu ahaa rugniga kow iyo tobnaad dumaaninada la socotana rugniga labiiyo tobnaad halkaana saanan dalaa kaga soo hadalay kadib mualifku dumaaninada ama xasilkii uu tacriifiyey oo wuxuu yihi atumaniinatu wtumaniinatu xasilka ha lagu xasilo la yidhi hiya waxaa weeye looga jeedaa sukuunun waa xasil bacda xarakatin dhaqdhaqaa kadib baxaysu yastaqiru iyada oo sugnaanay uu sugnaanayo kullu cudwin xubin kastaba maxallahu booska uu u guuray uu ku sugnaanayo biqadri subxaana allah qiyaas zamanka uga dhiganta subxaana allah intaan oo dhani markii aada eegto rukuucda marka hore waa taagnay markaad soo rukuucdee dhaqdhaqaaq buu jirkaa wuu samaynayaa markaad ka toosaysay ictidaalkana dhaqdhaqaaq buu samaynayaa inta u udhaxaysaad rukuucsan tahay waa dhaqdhaqaaqii hore eed soo rukuucaysay iyo kii dambeed kor u kacaysay xubnahaagoo wada xasilay inay u udhaxayso wey sii soco soo soco keliya inay noqoto maaha xubnaha kalena sidaas oo kale unbaad odhanaysaa waa inay xasilaan dhaqdhaqaaqii ay soo rukuuceen ama soo ictidaaleen ama soo sujuudeen ama kasoo fadhiisteen dhaqaaqii ahaa iyo kan dambe inta udhexaysta qiyaasta wax subxaan allahi la yihahdo jirkaaga waa dhaqaaqa inuu daayo wey faslun asbaabu sujuudi arbacatun halkan wuxuu ku xijisiiyey asbaabta sujuudu sahwiga keenta iyo waxyaabaha loo sujuudo marka laysku soo celceliyo inta ay yihiin asbaabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga asbaabaha keena arbacatun afar weeye duuduub marka laysku soo celceliyo al kan ugu horeeya tarku bacdin sunno mu-akada inaad ka tagta weeye oo min abcaadi salaati salaada sunankeeda mu-akadka ah ka mid ah aw bacdi lbacdi ama abcaadkaa mid kamida qaarkii aad ka tagtay mid kama aadan wada tegin laakiin midkii qaarkii baad ka tagtay fasalka soo socda inoogu iman doonaan abcaadu salaatiga oo mualifku raximahu llahu tacaala ilaa toddoba uu ka dhigi doonaa laakiin tusaale ahaan waxaa kamid ah ataxiyaadka hore ataxiyaadka hore ee salaadu nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh waalihi wasalam inta uu ka tegay inuu sujuudu sahwi ku kabay waana sida bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi cabdillahi bni malik bni buxaynata alasdi radia allahu canhu ardaa in nabigu sala allahu alayh waalih wasalam maalin uu duhur tukiyey laba ragcadood markuu tukaday buu iska istaagay isagoon fadhiisanin oona ataxiyaatanin dadkiina way istaageen markuu salaada dhammaystay ee dadku assalaamu calaykum ay ka sugayeen isagoo fadhiya laba sujuudu sahwi buu sujuuday intuunan salaada ka bixin sujuud walbana allahu akbar buli riwaayaadka qaarkood say sheegeen markaasay riwaayaadkaa ku darayaan makaana maa nasiya min aljuluusi bedelkii booskii fadhigii iyo atixiyaadkii uu halmaamay buu sujuudu sahwi ku kabay haddana sujuud sahwi iyo fadhigiisubana abcaadu salaad bay fil madhab kamid yihiin inta kalena waa looga qiyaastay inta kalena min baabi alqiyaasi weeye haddaba abcaadu salaadkaas oo maqaamka sunna mu-akada sunno adag ah oo salaada sababta loogu magacaabay abcaadu salaatina aynu arki doono waa qeybta koobaad waxa labaadi athaani ka labaad ee sujuudu sahwiga kaana ficlu maa yubtilu waxa uu burinayay inaad samayso weeye camduhu kaskiisa walaa yubtilu uusan burinaynin sahwahu walaa yubtilu uusan buraynin burinaynin sahwahu halmaan ha loo sameeyana burin idaa facalogaas haddii uu sameeya naasiin suu halmaansa arkaanta ficligaa haddii aada kas u ziyaadiso way jebisaa salaada haddii aadan kas u siyaadinin oo halmaan aada ugu darta ragcad ama rukuuc ama sujuud dheeraada oo la huba inaad ku dartay laakiin halmaan baa kaa keenay halmaankaagii iyo khaladkaagii sujuudu sahwi baa lagu kabaa nabigeenana sala allahu alayh waali wasalam waxay bukhaari iyo muslim ka wariyeen iyo abu daawuud iyo keyrkood min xadiidi cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu wa ardaah inuu salaada duhur shan ragcadood nabigu tukiyey markaasa waxaa la yidhaha salaada miyaa lagu daray markaasuu yidhi maxaa dhacay su-aasha keenay waxay ku yidhaahdeen shan baa tukatay laba sujuudood oo sahwiga ku kabay dabcan markuu salaada ka baxay bay ahayd markaan lawada hadlayo wax la weydiinayo haddaba ragcadda haddii kas loogu dari lahaa ciyaar bay noqon lahayd salaadu way jebin lahayd laakiin maadaama aadoon is ogeyn aad ku dartay dibna ka ogaatay sujuudu sahwi baad ku kabaysaa iyadana athalithu ka saddexaad naqlu ruknin rukni iyo tiir in la raro weeye qowliyin oo qawliya faatixadii iyo atixiyaadka iyo wax ilaa gayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn inaad u rarto wey salaadaha arkaanta ficligaa way jebiyaan haddii kas loo raro laakiin arkaanta qawligaa haddii kas loo raro ma jebiyaan laakiin maadaama kana rugni yahay kana rugni yahay markaad meeshiisii meel aan ahayn geyso labadaba ziyaaday noqonayaan oo haddii aad faatixada meesheedii meel aan ahayn aad ku akrida kaa gudimaysa waa meesheediina inaad ku akrido marka faatixada aan booskeeda lagu akrin waa ziyaado haddaad atixiyaad ku akrida taagnida meeshaad faatixada akri lahayd baad atixiyaad akriday adoo ishalmaansan markaa atixiyaadka akriday kadib baad xasuusatay oo markaasaad faatixadii akriday rugni qawli oo atixiyaadkiya baad booskiisii meel aan ahayn gelisay haddiiba ragcad le rukni ficli a la ziyaadiyo sujuudu sahwi baa la sujuudi jiray rukniga qawligaana qasab ziyaaduu noqonayaae booskii kalema buuxinaye waa isagana qiyaasan baa loogaga sujuudayaa araabicu kan afraadi iqaacu ruknin tiir inaad rida weeye ficliyan oo ficil ah maca ixtimaali ziyaadati iyadoo ay dhici karto inuu ziyaado yahay arkaanta ficliga ah tii horen soo marray ziyaado la hubay ahayd tanna waa ziyaado laga shakisan yahay wey haddii aad salaadii tukato afar waad hubtaa shan inay tahayna shaki baa kaaga jira maxaa la samayn waxa uu imaam muslim fii saxiixii ka wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu min xadiidi abi saciidin radia allahu canhu ardaah in nabigu yiri qofkiin hadduu ku ka shakiya salaadiisa oo aanu ogaanin saddex iyo afar waxa uu tukaday shakiga ta afraad inuu tukaday iyo in ah iska tuuro inta uu hubo oo saddexda ana ha ka soo qaado kadibna laba sujuudood ha sujuudo intaanu salaada ka bixin marka waxaa dhici karta markaad sidaa tiraahdo inaabad saxan tahay oo afar uu tukatay way dhici kartaa sujuuddan xaggey inaabad khaldan tahay oo sida runtii shan aad tukatayna waa dhici kartaa sujuuddu maxay qaban nabigu wuxuu yhi haduu shan tukadayna salaaddu salaad tira dhamma ah oo isla eg oo siman baa la rabaye tirada watarka ay ka saari oo sidii ragcado siman bay u ekeysiin haddaad afar ahayd waxaad tukatayna oo ragcadaha sujuudahan ay dheer yihiinna shaydaankii ku waswaasiyey bay sambooleyn oy dulleyn oy dhibaato iyo xumaato u geysan haddaba weli ma hubtid markaad sujuudayso ma shan baad ka dhigtay mise afar waad hubtaa ma afartan unbaa mise shaki baa ku jira ma hubtid waa rugni ficli aho aada dhici karto inuu ziyaado yahay sujuudu sahw yara lagu kabaa intaa kadib mualifku raximah allahu tacaala fasalkaa markuu ka gudbay asbaabta sujuudda keentee afarta ah wuxuu u gudbay abcaadu salaati faslun abcaadu salaati salaada sunankeeda mu-akadkiihi sabcatu todoba wey sunanka mu-akadka ah ee halkan mu-alifku uu ku sheegay raximahu llahu tacaala ee uu yihi sunan mu-akada weeye fuqahadeennu abcaad bay ku magacaabeen abcaad waxaa loogu magacaabay mu-akad markay noqotay aada loo adkeeyey dhinacbay adkayntii iyo kamid noqoshada salaadii ka shabahday arkaantii uga ekaatay sidii salaadii qeyb ka kamida say arkaantu qeyb ka kamida u ahayd oo kaleeto in lagu dareensiiyo waa loogu magacaabay wixii abcaad kasoo hareyn ee sunanka aan adkayn ahna hay-aad bay ku magacaabeen arkaanta haddaba hay-aadka ama sunanka aan mu-akadka ahayn iyo abcaadu salaati oo sunanka mu-akadkee sii adag ah furuuq bay ku kala duwan yihiin marka koowaad waxay yidhaahdaan abcadu salaad sujuudu sahwi baa lagu kabaa hay-aad kase laguma kabo marka labaad waxay ku kala duwan yihiin abcadu salaadku waa sunan mu-akad oo sunno salaada dhexdeeda madax banaan oo taagan waay qunuudkii gaar buu u taagan yahay tashahudkii iyo fadhigiisii gaar bay u taagan yihiin ilaa akhirihi laakiin hay-aadku arkaan bay raacsan yihiin gacmaha kor loo qaado xugun camal kale ay raacsan yihiin wax gaar u taagan maaha oo makala allahu akbar leedahay raaci iyo inta lamidka ah waxaa saddexaaday ku kala duwan yihiin bay yidhaahdaan abcadu salaadku maxal khaasay salaada ku leedahay laakiin hay-aadku maxal khaasa malaha waxaa afraaday dhahaan way ku kala duwan yihiin abcadu salaadku waa sunan khaariji salaad la samayn karo laakiin hay-aadku keligood ma istaagaan oo khaariji salaad lama samayn karo afartaa furuuqda ay ku kala duwan yihiin bay culimmadeenu sheegaan raxmatullaahi calayhim jamiican marka dabcaatu salaadki wuxuu yihi atashahudu ataxiyaadka alawalu ee hore iyo wa qucuuduhu fadhigiisa weye laba labadaa wey ataxiyaadka iyo fadhigiisa makaana maa nasiya min aljuluusidii maadaama loo sujuudi sahwi loo samaynayo labadoodana talaasum ka dhexeeyo oo atixiyaad bilaa fadhiana aan la uusan meeshiisii dhicin fadhi bilaa atixiyaadana uusan sunnadii wada oofinin labadaasi waa abcaadu salaa wasalaatu in lagu saliya cala nabiyi sala alla alay slam fiihi fi tashahudi alwali atixiyaadka hore nabiga in lagu saliyana isagana sunna mu-akada weeye oo nabigeenu alay sl atixiyaadka hore inta uu atixiyaadsanayay salaa cala nabiyi kama tegi jirin se afar wasalaatu in lagu saliya cala alaali aalka nabiga fi tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe aalka nabiga in lagu saliya sala sl atixiyaadka dambena isna sunna mu-akada weeyo nabigu badanaa kama tegi jirin waalqunuutu qunuudkuna waa sunna mu-akada oo iyadana axaadiid sixadeeda la ysku hayaa ha noqotee fadaa'il alacmaalna waa loo dariishan waxyaaba macaani badan oo kabtana waa la heliyo waxaa loo jeedaa xadiidka abu jacfar alraazi waama fi subxi falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya ilaa nabigu dunyada ka taga subaxa weligii qunuud ma daynin abu jacfar alraazi ah xadiidkaa sanadkiisa ku jiro dacfi ah culamada qaarkood baa laakiin difaacay oo xataa rag muxaasiriin ay kamid yihiin abu jacfar araazi xaalkiisa difaacay wasalaatu cala nabi sal l slam in lagu saliyo iyo wa aalihi aalkiisaba fiihi fi lqunuuti lagu saliyo nabiga in lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa qunuudkaa marka lagu jiray in lagu saliyana iyadana waa sunno mu-akada ah dabcan qunuudka waxaa la socda wa qiyaamuhu istaagiisa haddaba atashahudka horiyo istaagiisa waa labo qunuudka iyo istaagiisana waa laba kale in tashahudka hore nabiga lagu saliyana waa shan in dambe nabiga iyo aalkiisa lagu saliyana waa lix qunuudka ee nabiga iyo aalkiisa lagu saliyana waa ku toddoba haddaba intaasoo dhani waa toddobada abcaadu salaadka ee sujuudda baa lagu kabaa lagu soo yiri iyo asbaabu sujuudi sahwi keenta lagu soo yiri weeye intaa kadib nabigu al mualifku raximah llahu tacaala wuxuu u gudbiyey fasal kale oo aada muhiim u ah oo uu kaga hadlaya waxyaabaha salaada jebiya wuxuu yihi tabtulu faslun tabtulu salaatu salaadu way burtaa biarbaca casharata khaslatan afar iyo toban xaaladood bay salaadu ku burtaa salaadu afar iyo tobankaa mid kamida ah hadduu la soo darso meeshaa dooniba aad ka maraysid awalkeeda iyo dhexdeeda iyo aakhirkeedee salaadu way kaa jabaysaa kow bilxadathi inay weyse kaa jabto weysada shuruudii salaaday kamid ahayd shardi haddii la waayana wuxuu shardiga ku ahaa u ahaa inaan la helin weeye asalku nabigeennana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid laga wariyey min xadiidi abi hurayra oo bukhaari iyo muslim wariyeen oo uu leeyahay laa tuqbalu salaatu man axdatha xataa yatawada qofkii salaadu ay ka jabto waysadu ka jabta ilaa uu weysaysta salaad ilaahay kama aqbalo laba kaasi waa midda koobaad xadadka anwaacdiisii oo dhan baa la isku darayaa kii asarka ahaa iyo kii akbarka ahaa ee qabayska waajibinayayba kala reebin laba wa biwuquuci najaasati najaasadu inay ku dhacdo jirkiisa ama marihiisa in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan markaaba min gayri xamlin adigoon qaadin haddii aadan markaaba najaasada iska tuurin de salaada shuruudeeda waxaynu kusoo marnay waxaa kamid a tahaara jirkaaga iyo makaankaa taagan tahay iyo dharkaaguba inay taahir yihiin hadday dabayshu nijaaso soo qaado ay ku saarto ama nijaaso aada ogaato jirkaaga saaran oo aadan ogeyn markii hore markaaba inaad tuurto in tahaaro la shardinayana wathiyaabaka fatahir iyo waynu soo marnay daliilkeeda in markaaba haddii la tuuro aynan dhib lahaynna nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan in isagoo salaada ku jira uu jibriil u yimid oo uu yiri maxamedow kabahaagu nijaasaa ku taalla nabigu halkiibu kabiis kaga siibay uuna tuuray xaggaasu isaga durkiyey halkaa waxaa laga gartay salaadiina wuu sii watay xadiidka abi saciid alkhudri oo abu daawuud iyo daarin daarimi iyo warinayeen buu ahaa markuu nabigu kabaa iska siibay bidix iska dhiga iskaga riixay bay saxaabaduna sidii yeeleen nabigu wuxuu yihi maxaad kabaa iskaga siibteen salaada kadib waxay dhi adigaag waa tuurtay tuuray baan ku aragnay annaguna waan iska tuuray markaasuu wuxuu yihi jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii sheegay ana fiihimaa qadaran inay najaasa ku taallo marka nabigu maadaama salaadii iska weytaiyageena markuu ogaaday buu iska tuuray halkaa waxaad ka garatay durba haddii la tuuro inayna salaada waxba u dhimaynin ka saddexaad wankishaaful cawradii inay fiidanta weeye in lam tustar haddaan la asturin xaalan markaaba cawradaaduna asturkeedu shuruudii salaaday kamid ahayd dee cawradii faydantana markiiba aada asturtana sida najaasadii markii la tuuray baa looga qiyaasan haddii aadan markiiba tuurinna dee shardi shuruudii kamidaa ah la waayayo cawro faydan salaad ma asaxdo xadiidkii caaishana waa kaynu kusoo maray laa yaqbalu llahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin gabadhu hadday qaangaar tahay iyadoon madaxeeda asturin salaad kama asaxayso madaxii haddii salaad dhexdeeda asturmi waayey iyo hadduu gadaalka asturmi hadduu marka horeba asturnayna wax macnoo farqiga ah ma samaynayso loo kala qaado xawradii aad inteeda kalena waa looga qiyaastay ka afraad ama shardiga afraadi wa nudqu inuu ku hadlo bixarfayni laba xaraf aw xarfin ama hal xaraf oo mufhimin macno fahansiinaya cabdan kas ugu hadlo adoo salaadii ku jira oo xasuusan salaad inaad ku jirta inaad hadasho wey hadalkaagu laba xaraf hadduu noqdo de laba xaraf sida asalka luqada carabiga waxbaa alfo lagu fahmaa hal xarafna wax waa fahansiin karaa halka xaraf waxaa ka mid a markuu iclaalka xarafka ku yimaado qawaacida sarfiga ah markuu xarafku muctalka lafiifka a yahay ficil amar marka loo badalayo hal xaraf baa kasoo hara nafiif waxaa la yidhaahdaa faada da kelimada iyo laamta kelimaduba xarfo cillo way sida wacaa iyo waqaa iyo wacaa haddii aad tiraahdo ficil amar ka dhig cibay noqon waqaa haddaad tidhaahdana qibay noqon waawdu waa xarfu cilla laamtan ayaadan munqariba aliftana waxaa xarfu cillo waay sababtay ku imanaysana tacriirka sarfiga haddii aad taqaano waa kan la yidhaahdo amarku waa ficil mudaaric oo xarfulmudaarici laga gooyey waxyaabaha mithaalka la yidhahda xarfucillaha fa-dooda u galay mudaaric marka loo bedelaa xarfulmudaaraca lagu bedelaayo xarfu cilli hore waa la tuuraa markuu ficil amar noqdana ficil amarku waa majzuum hadduu muctal yahay bixadfi aakhirihi baa lagu jasmiyaa tii dambana way ku-i marka wacil amra kamaa wacaytu ci iyo qi iyo waa faa uu oofiyey fi oofi baa dhihi saas uga jeeda aw xarfin mufhimin hal xaraftaad ku dhawaaqday laakiin macno la fahmi kara u leeyahay ama labada xaraf way badan tahayba da waxaa ka tag qum istaag qum soo laba xaraf maaha da soo laba xaraf maaha nam seexo waa laba xaraf sida asalka laba xaraf waxay fahamsiiyaan hadalka kas loo yiri adoog salaad inaad ku jirta xaaraamna kaa yahay inuu jebinna ilaahay markuu soo dejiyey xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa quumuu lilaahi qaanitiina wa quumuu lilaahi alla u istaaga qaanitiina ay saakitiina way idinku aamusan istaaga saa darteed ba xadiidka zayd ibni arqam ee bukhaariiyo muslim wariyeen ba wuxuu lahaa waan sheekaysan jirnay salaada markaan ku jirno oo qofka qofka dhinaciisuu la hadli jiray ilaa aayadan ay soo degtay faumirnaa bisukuuti wa nuhiina can ilkalaami aamus baa nala falay hadalkana waa naloo diiday imaam muslimna wuxuu wariyey fii saxiixihi nin saxaabi la yihahdo mucaawiyata bn alxakam isulami radia allahu canhu wa ardaahu baa nabiga xilligiisii yimid isagu wuxuu ogaa iyadoo salaada dhexdeeda lagu hadlo aayaddan soo degtay iyo nahyigana ma ogeyn markuu salaadii galay buu nin garabkiisa abal waran yiri ninkii uma jawaabin ninkii hadalkii ku celiyay waa loo jawaabi waaye hareeruhu fiiriya dadkii oo soo fiirfiirinaya marka markaas wuxuu yii war maxaad iga fiirfiirinaysaan isagu salaada dhexdooda lagu hadduu yaqiinay markii uu arkay in aamus aamus afka gacanta loo saaray oo laleeyahay buu iska aamusay nabigu salaaddii markuu ka baxay buu u yeedho wuxuu yihi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas salaadan wax hadal dad ah uma haboono looma ogola inama huwa tasbiix wtakbiir wa qira'at lqur'aan tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akriya wey lakin nabigu salaada soo celi ma dhihin raxima sala allahu aleyh wasalam radia allahu can saxaabiy waxaa kaloo kamid ah riwaaya cabdillahi bn mascuud laga warinayo oo abu daawuudna warinayo bukhaarina isagoo mucallaq majzuuman bihi warinay soo saarayo ba wuxuu leeyahay amada salaada dhexdeedaanu danaha anaga isweydiin jirna o isa salaami jirnay nabiga alami sal ly slam isagoo tukanayo markaasaan salaamay igama jawaabin salaantii arrintaas aada baan uga walwalay buuyiri nabigu salaadii markuu dhamaystay buu ilaa hadloo wuxuu yiri buu i ilaahay arrinkiisa wuxuu rabo waxay cusub soo dejiyaa oo nasakha ilaahina subxaanahu watacaala arrinta salaada wuxuu ina amray allaa takalamuu fi salaati salaada ku hadlina salaadii u markaa kadib naga radiyay bu nabigu sal alay wasalam waana xadiis sheekh albani uu ku sheegay saxiixa abi daawuud laba qofku hadduu xasuusiyo cilmi maca alcilmi isagoo xasuusan uu salaada dhexdeeda ku hadlaayay shuruud salaada kamid u jebiyo mubtilaatu salaa mid kamid ah ayuu ku dhacay kaasina waa ka afraad ka shanaad mubtilaatu salaati kamid a ah, wa bilmuftiri camdan wax afuriya inaad si kasa u samaysa waay waxyaabihii soonka jebin jiray cuntada ahaa inaad samaysa waay waxyaaba soonka jebiya waxyaaba badan baa kamid a soonku asal ahaan afcaasha kuma jabo sheekh baatiya masalada markuu ka hadlaya kitaabkiisa haayat lmunaa saddex boqol toddobaatan iyo sideed safxada wuxuu leeyahay soonku afcaasha kuma jabo salaaduse way ka duwan tahay maadaama sox ficilkan ficil soonkiiba jebinaya uu yahay in salaadii ku jira adoo salaadii ku jira baa dee wax iska jimacday adoo salaada ku jira baad kasbiye isaga ka batay salaadadi way jabaysaa afcaasha soonka oon afcaasha ku jabin baaba ku jabayee salaadii ka darayda ka adkaydi qiyaasan min baabi awlaa weeye saas idii midka shanaad maxaa leeyahay midka lixaad ee soonka waxyaabaha salaada waxyaabaha salaada buriya kamida ah? waxaa ka waxaa weeye wabil akli cunitaan alkathiiri ee badan naasiyan isagoo halmaansan haddaad cunto badan cunto adiga oo halmaansan iyadana sonkaaga waa jabaya tii hore camdan bay ahayd wixii yaryare cabitaan iyo cunitaan iyo yaryarka ah hal maraad ka batay kan badan hataa haddaa halmaansan tahay iyo jaahil macduura ah haddii aad tahay intaba salaadsoonku salaadda way kaa jabaysaa bay yihahdeen maxaa yeelay soonku yuusan kuwa jabina salaada iyo soonku waxay ku kala duwan yihiin salaadu afcaal xidhiidha way wax badan oo cunto iyo cabitaan haddaad u fadhiisatana xiriirkii iyo taxnaantii salaaduuba goynayaa soonka laakiin isagu waxa la bay hayde ficil xidhiirsan oo kale ma ahayn nin saaxiibka saaxiibkaya wuxuu iiga sheekeeyey waxa la yaab laho arkay wuxuu yidhi meel magaalada riyaad la layaadee sacuudiga baanu joognay buuri taraawiix baana la tukanayay nin oday oo baadiye ka yimid baa taraawiixdii nala galay buuri jeebkana timirma ku wataa xogay markii la joogo wuu la soo baxay oo wuu cunaa dhowr jeer baan garabka ku dhuftay buu yiri waxaan lahaa buri ha iska daayo laakiin isagii nasiib daro wuxuu u qaatay buri inaan wax iga sii leeyahay markaasuu intuu gacanta geliyey bu mid iisoo laacay buri marka jahligu waa gaadhsiin karaa laakiin kan madmigii salaadoo dhan maadaama uu goynayo fuqahadeenu salaada uu jebinayaabay yidhaahdeen midka toddobaad ee kamida ah waxyaabaha waysada jebiya waxaa weeye wa thalaathi xarakaatin iyo saddex dhaqdhaqaaq mutawaaliyaatin xidhiidha walow sahwan halmaanba ha noqotee saddex dhaqaaq oo xidhiidha haddaad samayso dhaqdhaqaaqyada haddii la kala qaadqaada dee camal kathiir oo badan ma noqdaan saddex xidhiidha laakiin camal badan weeye camalka badanna salaada xiriirkeena nadmu salaatiga buu waxu dhimaayoo gooyaa waxaaji iyo daruuro oo keenaysa oo ma jirto saas darteed bay salaadu way jabaysaa bay yidhaahdeen badnida saddexda in way badan tahay la yidhaahdana waxay u daliishadeen fuqahadeena shaaficiyadu raxmatullaahi calayhim laba arrimood arrinta koowaad waxay yidhaahdeen waxaa jira luqada carabiga ah mufrad musanna iyo jamc baa jira jamcu waa waxa badan aqalu aqaluljamcina halaathun saddex waayo saa darteed asalkuna jumuucda markii la yidhaahdee sarfiga iyo qaacidada la tago jumuucu lkathra asal ah walidaalika jumuucu lqiladu in kooban noqotay sida ibnu malik buu tilmaamay alfiyadiisa iyo khulaasadiisa afar wasan intuu soo sheegay uu yiri jumuucu qila iyaga afar jumuuc qila intii kale jumuuc kahra noqdeen damitlfcaalka hadda haddaad tagto jumuuc kahra ah, asal oo fara badan wejka labaad ay daliishadeen waxay dhaheen mawaaridka sharciga in badan wuxuu kusoo arooray saddexda in xukun la siiyo wax badanna laga soo qaado waxaa kamid a ah xadiidkii sacdi bni abi waqaas ee saxiixeynka ku yilay bukhaari iyo muslim markuu dardaarmayay xoolahaygama dardaarma rasuulka ilaahay oo dhammaantood hal gabarh baa idhaxlaysa wuxuu ihi nabigu maya nus ma dardaarmaa maya thuluth ma dardaarmaa wuhi wuxuu ihi athuluthu dardaaran wathuluthu kaiir weli waa badan yahay thuluthkuna tiro saddex buu ka baxaa saddex meelood meel waay saddex meelood meel weliba hadday siis inay meeshaa badnidu jirtaa la gartay sidoo kale xadiid laba saxaabi abi saciid alkhudri abi muusa ashcari laga wariyay isna bukhaari iyo muslim soo saareen wuxuu ahaa nabigu wuxuu ihi istaadanaa axadukum halaathan falam yu'dan lahu falyarjic qofkan saddex koor saddex jeer hadduu idan dalbado oo laga lala hadli waayo oo loo idini waayo ha iska tago saa darteed macrifada haddii la yidhaahda baxaa badan waxay saddex gaadhaa badan nabi muuse calayhi salaam iyo nabi khadir calayhi salaam isagana markii uu markii hore u cudur daartay laa tu-aakhidnii bimaa nasiitu markii koowaad markii hore saasuu yidhi walaa tulhiqnii min amri cusran arrintan ay haygu adkayn markii labaad wuxuu yihi in saaltuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibni markii saddexaad markay dhacdayna waxay noqotay dee hadaa firaaqu beyni wa beynak wixii baa batay waxyaabahaas o dhan marka la isku ururiya saddexda miisaanka kafrada in laga dhigo halkaasi uae ka sideedaad walwathbatu lfaaxishatu bootinta xun ka sagaalaad darbatu lmufritatu gacanqaadka iyo wax ku dhufashada aadka u xooga badan iyadana sideed iyo sagaal iyagana waxay ka midaysan yihiin camal foolxun weeyo laa laa yunaasibu salaata waayo camalkani inaad boodo salaada nadmigeedii iyo ixtiraamkeedii buu si foolxun u khilaafaya inaad gacan gacanqaada xoog badan gacan qaadana salaadii iyo khushuucdeedii wuu si foolxun iyadana u samaynayaa amaa axaadiidta ku timid nabigu umaam uu xambaara iyo wasaq hala diliya mid balbaa looga soo degay waa camal yasiira ah. salaaduna xaaje iyo daruuro ay keentay weeye laakiin darado keenaysa inaad buutin dhisato ood kursiga iyo sariir iyo ka boodo iyadoo meesha kuma jirta de nin salaad ku jiro buutin dhisanaya labadana saasay ku cileeyeen fuqahadeena shaaficiyadu raxmatullahi calayhim jamiican midda tobnaad wuxuu yihi wasiyaadatu ruknin rukni inaad ku darto iyo tiir ficliyin oo ficli ah inaad ku darto camdan oakas ragcad baad ku dartay ruquuc baad ku dartay sujuud baad ku dartay qofkaasi qof halmaankaa loogu cudur daaraaye qof talaacub iyo ciyaar samaynaya waa qofkaas qof salaadii ku ciyaaraya weeye salaadiina inaad rugni ziyaada ah ku dartaay munaasib uma aha taasi waa midda tobnaad kow iyo toban iyo labaiyo toban wuxuu yihi wataqadumi inaad ka hormaro taqadumi in laga hormaro calaa imaamihi imaamkiisa biruknayni laba rukni oo ficiliyeyni labadaba ficil yihiin watakhallufi inaad daba marta bihimaa labadii rugni inaad ka dib marto bikayri cudrin cudurdaar la-aan laba rugni inaad kala hormarto ama laba rugni aada kala dib marto imaamka iyo ma'muumku waxaa la yidhi mutaabaca iyo raacitaan baa waajiba laba rugni oo ficli a ah haddii aada la dib marto ama aada la hormartana mukhaalafo faaxisha oo foolxum weeye oo diidaysa oo nafyinaysa waajibkii mutaabacada iyo ma'muumnimada ahaa midna way kaa digridaysaa midna horey bay aada kugu dhaafinaysaa mukhaalafadu hadday fool xumaatana taxdiidka abi muusa alashcari ee imaamu muslim warinayay waa kii ahaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih laakiin arrintani haddaan cudurdaar jirin haddii cudurdaar jirno haddaan carab culus tahay isna carab fudud yahay labada markuu gaadhaayey salaadaada halka qaybtii hore intaad ka boodo baad halkuu socda kala socon intii dhexda ee kaa tagtayna dib baad kasoo qabay kadib wuxuu yidhi wa niyatu qadci salaati ka saddex iyo tobnaad wa niyatu qadci salaati inaad niyato salaada inaad sooba afjarto waxaad go-aansatay salaada inaad ka baxdo ama wa tacliiqu qadcihaa ka afar iyo tobnaad salaada goynteedii inaad ku xirto bishayin waxbaad ku xirtay hebel hadduu soo galo salaada waan ka baxayaa baa tiri hebel hadduu soo galo salaada waan ka baxay ama gaarigii hadduu soo xiimo salaada waan ka bixi ama ta shan iyo tobnaad wataradudu inaad ku taradudood go-aansan weydo fii qadcihaa saliyada sasaarada goynteeda waa isqabatay ma ka baxdaa ma ku jirta maka baxdaa maku ku jirta taasaa taradudka la yidhaahdaa intaasi marka la isku daro hal waxbay wada waayeen waxa ay waayeen waxaa weeye salaadu niyay u baahan tahay marka koowaad xadiidkii cumarna wuxuu ahaa inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli mriin maa nawaa salaad qofku acmaashu niyaday ku xiran tahay qof walba wuxuu niyadu leeyahay haddaabad niyootay salaada inaad ka baxdo ide salaada abaad ka baxday waxaad niyootaad leedahay haddii aad hebel ku xidha niyadii ama aad ma ka baxdaa ma ku jirtaa aad meel la saari weydo shuruudii niyada qeyb kamid ahaad weyday oo ah niyadu jazmi iyo go-aan aan shak taradud iyo ka noqnoqosho lahayn bay kaa rabtaa salaad inaad gelayso inaad tukanaysid niyo go-aan bay kaa rabtaa hebel hadduu yimaada waan ka bixiya ishaa falataysiga ah iyo maka ka baxdaa ma ku jirtaa niyada shuruudeedii aljasmu bihaa inaad go-aamisaa la rabay waxba go-aamininba marka maxaa acmaalu biniyaati niyadee lagu xisaaba niyo go-aanba malihidi wainamaa likulli mriin maa nawaa haddii ruuxuu niyadu leeyahay adu maxaad niyootay meel laba niyaadii kumaadan xirin sababahaas darteed baa lagu yiri way kaa jabaysaa salaadaadiio way buraysaa intaa kadib mualifku raxima allahu tacaala wuxuu u gudbay fasal kale oo uu yiri faslun aladii yalzamu fiiha niyat limaamati arbacun ninku hadduu imaam yahay iyo hadduu ma'muum yahay qofka ma'muumka imaam ku xidhanaya isaga niyadii ma'muumnimada waa waajib mar kastoo uu maamuum doonaya inuu noqdo laakiin ninka imaamka noqonaya mar kasta waajib ma aha mar kasta waajibku ma aha oo salaadiisa isaga dadka hadduu tukiyo maadaama isaga qof khiyaarkii u madax banaan oo socdo yahay dadka kale uu ku xidhan yihiin hadduu niyoodana ajirkii jamaacadu heli hadduu niyoon waayana ajirkii jamaacada heli maayo laakiin afartan mawdic salaada asixitaankeeda waxaa shardi u ah jamaaco haddaadan niyoonidii keliga ka asixi mayso imaam noqo ama maamuum noqe maamuum iyo imaamba waa inay jamaaca salaadooda ku asaxdo wuxuu yidhi kow aljumucatu salaada jumcada way waynu soo maray jumcada waxaan jumcada waxaa inoo iman doonta insha allahu tacaala shuruudeeda cadad go-an inuu kamid yahay afartan inay tahay hataa cadadkii jamaacay tilmaamaysaa jamaaca haddaynan jirinna haddaynan jamaaca aynan jirinna de waxaad salaada keliga ka asixi mayso talabaad wuxuu yihi walmucaadatu salaada la soo celiyey salaadii duhur baad tukatay mar labaad baad soo celinaysaa oo dad tukanaysaa inaad jamaaca niyooto waa waajib waayo nabigana waxaa waxaa laga wariyey xadiid abu daawuud iyo axmed iyo nasaa-i wariyeen sheekh albanina saxiixu abi daa-uud shan boqol sagaashan iyo laba ku sheegay oo cabdillahi bni cumar laga wariyay radi allahu canhu wa ardaahuba wuxuu yihi laa tusalluu salaatan fii yowmin maratayn salaad maalin laba jeer ha tukanina tan mucaadada waxaa loo soo celiyay jamaacada darteed jamaacadii haddii aadan niyoonin nahyigii baad ku dhacaysaa kaloo salaadle laguma ogolnaa tukato wlmanduuratu tii la nadray jamaacatan jamaaca la nadray haddaa salaada markaad nadar salaadu ayna waajib kala ahayn iyo sunnee nadar ay tahay nadarkaagana aada ku xirtay shart jamaaca ah dee jamaacadaad imaam noqoto waa inaad niyooto si jamaaca salaada ay kuu noqoto walmutaqadimatu midda hormartay fi lmatari roobka tii afraad waay salaada roob hadday tahay jamcu taqdiim baa la samayn karaa masaladaasina waa mas'alo mualifku raximah llahu tacaala uu keeni doono haddaba salaada jamcu taqdiim karto hora xilligeeda haddii roob dartii loo horumarinayo salaadaha munfaridka ee qof keligiia ah, salaadiisa jamcu taqdiim lama sameeyo hadday roob tahay oo qof muqiimaya ah. jamaacada darteed aan isu soo noqon karin baa loo sameeyey jamaacadu haddaadan niyood oo baa isaga tukantay hadhow afartanna sababahaas dartood ayaa la yiri jamaacadu waa laazim oo waa waajib la-aanteedna ma soconayso cashirkeenna tobnaad saa ah maanta intaasuu ku dhanyahay intaan cashirka damaystirn ka iman doono waxay kaga tegaya ilaahay khayr haynagu wada xifdiyo wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam subxaanaka allahu bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk